naxwada u yaqaan danu u yahay qofka bilowgaana dhibu ku yahy qofka aad naxwada u yaqaan danu u yaho waa ku fakana oo qof naxwo yaqaan waa la dha maba la xiri karaba wuxuu ku hadla xataa carabka hadduu uga dhaco wuxuu leeya maya bad hebel hebelaa qaba khilaafkiisa <laughs> bad khilaafkiisa aad u badan yahy marka qofka aad u yaqaana maba xirmaa lhe naxwada laakiin qofkii iska bilowga ahaa hal wara loo sheeguu ku dhega udana oo warkan tirada badan dhibuu ku yahay marka wadaadaa khilaafay jumhuurta qowlkoodaas laakiin qowlka caanbaxay mashhuurka jumhuurta waa qowlkaas hore asna iska ogow wa qaala abu caliin ashalawbiin abu cali ashalawbiin ba-a meesha ku taalla laakiin ba caadiya lama akhriyay dhihi jireen culummadu markay akrinayaan oo ba iyo fa meel u dhaxaydaa lagu dhawaaqay leeyihi marka kelmaddii kelmad si caadi oo xarafka qoran caadi loogu dhawaaqayo maahan ay leeyihin wa qaala abu caliyin ashalovino bifatxi mucjama laaqiyey xarafka dhibcaha leh in la fadxiyo xarafka dhibcaha leh waa shiinka iyo walaami laamka labadaba in la fadxiyo wuxuu yidhi ataxqiiqu sugidda marka masalada aad loo sugo matnigaananba akrine bal matniga aan marna horta matniga sidaas ee dariiqadeenu qaala waqaala wuxuu yidhi ashalawbiin waa abu cali ashalawbiin ataxqiiqu sugidda marka aad loo sugo mas'aladan mufasirada ah an aljumlata jumlada almufasirata ee mufasirada ah bixasabi maa shay qadarkiis ayay ahaatay maagaasoo tufasiruhu ay fasiraydo oo aad markii loo sugo waa warkan waa wuxuu leeyahay xoogaa ijmaala ku jira ah maalka ixraab kuma leh saas waa ka ka masaladu waa ka xeel dheertuu leeyahay aad marka loogu fiirsado waxaa la fiirinaa waxa ay fasiraydo waxa ay fasiraydaa hadduu maxalka ixraab ku leeyahay iyaduna maxalka ixraabkooy ku leedahay ixraabkeeduna waa mufasarka ixraabkiisa haddii waxa ay fasiraydaa uusan maxalka ixraab ku lahaynna iyaduna ixraab maxalka kuma leh saasuu yidhi sladaas marka aad loogu fiirsado waa nuucaasu leey wuxuu yidhi ataqiiqu sugidda an aljumlata jumlada jumlada almufasirata ee wax fasirayda kaa'inatun bixasabi maa shay qadarkiisa ayay ahaatay maagaasoo tufasiruhu maaga ay fasiraydo jumladu asagaas qadarkiisa wey haddii maaga ay mufasarka aho la fasira macalka exraab ku leeyahay ayaduna exraab ay ku leedahay hadduusan exraab ku lahayn macalkana exraabkuma leh saasuu yidhi wuxuu yidhi fain kaana hadduu sugnaaday lahu mufasarka maxalun maxal fahiya mufasiraduna kadalika oo sidaas oo kale mufasarka la fasira hadduu maxalka icraab ku leeyahay mufasiraduna waa la midoo maxalka raabay ku leeda icraabay ku leedahay wailaa in lam yakun lilmufasari maxalun wailaa in lam yakun lima tufasirhu maxalun wey kan ay fasiraydo haddaan maxal u sugnaan oo usan maxalka iraab ku lahayn fala ad waa maxe ay falaa maxala lahaa ayadana maxal ixraabka kuma leh falaa ay falaa maxala lahaa ayadana maxalka icraab kuma leh marka fiiri yaa horreeyey yaa horreeyey maxalka icraab hadduu ku leeyahay mufasiradan maxalka ixraabka ku leedahay kow kaasa ah hadduusan midka mufasarka macalka ixraab ku lahaynna ayaduna ixraab ma leh waxaa dembeeyey marka midka ay fasirayda asuusan maxalka ixraab ku lahayn kaasaa dembeeyey kii dembeeyey uu ka bilaaba marka warka muxuu uga bilaaba wuxuu uga bilaabaa isagaa laisku waafaqsany qowlkii jumhuurtu waafaqa oo ah jumla mufasira macalka ixraab kuma leh marka kaasuu ka bilaabay labadii waa kii dembeeyey uu bilaabay sagoo kii hore ka soo hadlay wuxuu ku yidhi fasaani qowlka labeeya midka labeeya oo ah hadii mufasarka la fasira uusan maxalka xraab ku lahayn faani kan labeeyaa naxwu darabtuhu waan garaacay min zayd min qawlika xaalu ka ahaaday zaydan zayd darabtuhu waa garaacay hadda fiiri zaydan waa mafcuul bihi lificli maxduuf wujuban taqdiiruhu darabtu zaydan darabtu soo maaha ataqdiiru taqdiirtu waxay tahay darabtu zaydan aan garaacay darabtu waa garaacay marka darabtuda dambe yay fasiraydaa darabtuda hore darabtuda horena waa maxe mustanafa ila waxba kama horeeyaan ah, marka darabtuda dambaydaa maxalka exraabkuma leh sababtoo ah midda ay fasiraydo aan maxalka exraab ku lahayn oo mustanafe ah wuxuu ku yidhi walaa maxala wax maxala liljumlati jumladii uma sugnaan jumlada almuqadarati lasoo qadara jumlada lasoo qadaraa maxalka exraabkuma leh لأنها jumlada mqadarada mustanafatu waa mid hadalka lagu bilowday fakadalika sidaasoo kale waxaa ah tafsiruhaa mqadarada tafsiirkeeda oo ah midda madkuurada jumlada madkuurada maalka raab kuma leh maxalka exraab kuma leh fakadalika sidoo kale waxaa ah oo aan maxal lahayn tafsiruhaa mqadarada midda fasirayda wاlأwlu kii horreeyey marka ayadoo mufasarka la fasira maxalka exraab ku leeyahy kii horeeyu ka soo booday uu ku laabay walawalkan hore naxwu innaa annagu kula shayin shay dhammaantiis khalaqnaahu waa abuurnay biqadarin qiyaas iyo jaangoynaan ku abuurnay fiiriya meeshaas innaa inna iyo isimkeedii weeye khabarkii waa maxduuf innaa annagu khalaqnaa waa abuurnay kula shayin kuladaanu waa mafcuul ficilkaas maxduufkaa nasbiyey Ah, inaa anagu khalaqnaa waa abuurnay kula shay shay dhammaantiisa marka khalaqnaadaas ah, la soo qadaray oo kulada mafcuulnimada u nasbiday jumladaas ficiliga faacilkaas mafcuulkaasu waa khabarka inada ah, macalka waa ka rafcisany jumladaas ayadoo war ma leh inay macalka craab ku leedahay khalaqnaada dambayda tan xagsanay ay fasire khalaqnaahuda dambe khalaqnaada xagsanay fasire marka khalaqnaana xadfana war male inay ixraab ku leeda macal ooba qabarkii dhammaayo inaba ataqdiiru taqdiirtu wuxuu yahay innaa annagu khalaqnaa waan abuurnay kula shayin shay dhammaantiis khalaqnaahu shayga waa abuurnay fakhalaqnaahu khalaqnaahuda almadkuuratu la sheegay mufasiratun waxay fasire likhalaqnaa almuqadarati khalaqnaa la fasire wa tilka taas la fii mawdici rafcin god makaankiisa ku suganta ilaa waa qabarka inade fii mawdici rafcin liannahaa khalaqnaada la soo qadaraa khabarun waa kabar khabarkoo liinna u sugnaaday fakadaalika sidoo kale waxaa ah almadkuuratu midda la sheegay khalaqnaada la sheegay waa la midoo maxalka iyaduna ka rafcisanta wa min daalika kaas waxaa ka mid a ah, zaydun zayd alkhubza muufihi ya'kuluhu waa cuna iri waa lamid aayadii la raabta waxaa leedahay zaydun waa mubtada soo maahan alkhubsa waa mafcuulu lficlin maxduufin wujuuban waajibni u xadfan yahay ila waa mufasare ah, asalku wuxu aha zaydun zayd yakulu اkhubsa mufi cuna yakuluhu waa cuna marka yakuluda maxduufka waa khabarkii mubtada waa fii maxali rafci khalaas wuxuu leeya yakuludan oo madkuurkaana waa fii maxali rafci ilaa waa mufasir lijumlatin lahaa maxalun wuxuu yidhi fayakuluhu fii maxali rafcin weeye liannahaa ya'kuludu mufasiratun waxay fasireen liljumlati jumlo jumlo almaxduufati la xadfay wa hiya jumlada maxduufadaana fii maxali rafcin god makaankiisay ku sugantah cala alkhabarita lagu rafciyo lizaydun ay khabar u tahay lizaydin ay khabar u tahay labadaba kuu banaan lizaydun xikaayaa la yidhaha Ah, lzaydinna laamtaad ictibaarida wastadalla wuxuu u deliishaday bacdum gabolkood gabalaa yidhi annagaaba warka uu sheegay abu cali ashalabiin annagaaba daliil u hayna annagaa daliil u hayna yidhahdeen wastadalla wuxuu u deliishaday bacduhum culummada gabolkood biqowli shaaciri shaacir qowlkiisa shaacira wuxuu yidhi faman naxnu numinhu faman qof alla qofkii naxnu anagu nu'minhu aan ammaan gelino yabid wuu baryaa walxaal huwa aaminun uu aamin yahay isagoo aamina ayuu hoyana qofkaan qofkaan idhahna anagu waa aamin saasuu yidhi waman laa nujirhu yumsi mina murawacan laakiin qofkaanaan badbaadin argagax ayuu ku sugnaanaya qofkaanaan dhihin nabad wey meel uu ku hoyda iyo meel badbaadayda lama arkuu leeyahy maraykanaad mooda sida maraykan oo kale u hadla kaba waaya qof melnal kaga nabadgela ma waa saas ilaahay aha mogta ha ilaahayaa jira axad meel looga magan looga nabadgela aysan jirin waa idab darro weyn qof banu aadan inuu yidhaah meel la iiga nabadgela adduunka ma jirto awood sheegashada bal intay laagtaa fiiri subxaan allah waaya maxalushaahidka laakiin fiiri halkan annaga naxwaan ka hadlayna faman naxnu nu'minhu fiiri mantan waa shardiya ficilkii ficlu shardiga ah oo ay jasmidaan maxduufa numin waay waa majzuum maxaa la sheegay marka ficil fasila numinhu waana la jasmiyey soo jasmi kama muuqdo numinhu dandambe oo mufasirada waxay dhadan waa kaasa jasmiyaba ka muuqdaba in jumlada mufasiradaa haddii mufasarku uu icraab leeyahay iyaduna ay icraab leedahay wadada ban meeshaad wadada ka furan marka waxay yidhaahdeen minhuda madkuurada maadaama jasmi ka muuqdo waxaan halkaas ka qaadana yidhaahdeen haddii mufasirku iraab leeyahay in mufasirka uu iraab baxarka ku leeyahay ila waa kan hadda jasmiya ka muuqde saas yidhahdeen la iskaga sehali ma waa la iskaga dambeeya warkaas waaya fadahara aljasmu jasmiya ka muuqday fi lficli ficilka ficilka almufasiri ee fasiraya lilficli اmaxduufi ficilka maxduufka ficilka fasira jasmiya ka muuqday sharax wa qaala abuu caliyin ashalowbiinu wuxuu yidhi bifatxi lmucjamati aa la akriyey midda dhibcaha leh in la fadxiyo shiinkaa iyo walaami laamka ataxqiiqu sugidda ana aljumlata jumlada jumlada almufasirata wax fasire takuunu jumladaasu waxay ahaaneen bixasabi maa shay qadarkiis maagaasoo tufasiruhu ay fasireen fain kaana hadduu ahaado maakii maagaasoo tufasiruhu ay fasireen lahu maaga miduu u sugnaaday maxalun maxal min alixraabi exraabka xaggiisana uga sugnaaday fahiya mufasiradana lahaa mufasirada maxalun maxala u sugnaaday kadalika kelmadkuuri xaal ay la mid tahay wailaa ay wain lam yakun hadduusan u sugnaan limaa shayga tufasiruhu ay fasirayda maxalun maxal falaa maxala maxal lahaa mufasiradana uma sugnaa ta tani midka labee labadaas midka dambe oo ah kay fasiraydoon maxalka exraab ku lahayn ayadiina marka maxalka exraab kumali soo maaha bal kaas aan hormarinu yidhi ta kan labeeya wa huwa alladii waa midka laa maxala maxal uusan u sugnaan limaa kii tufasiruhu ay fasiraydee naxwu qawlika jumle muctaridaha meesha ku dhex jirta ta midka labeeya naxwu qawlika waa mubtadii khabar intaas inta udhaxaydana jumla muctarida waxaa la rabaa waxay lagu soo sheegayey inaad laqbadaada ku dhex tadbiiqido ah, intaad wax laqbisaydo aa la rabaa wixii qawaacidaha lagu sheegaya inaad dhaqan gelido soo ma jeedid wuxuu ku yidhi faani mid ka labeeya wa huwa aanigu aladii kii weeye laa maxala maxal limaa kii uusan u sugnaan tufasiru ay fasirayde naxwu qawlika waa qowlkaaga oo kale aanigii oo aad ku qawsho darabtu waan garacay min naxwi zaydan zayd darabtu waa garac xaalu ka ahaaday fainahu darabtudaas waa midda madkuurada midda madkuurada zaydan darabtuhu jumladan madkuurada fainahu darabtuhudaas mufasir mufasirun mid fasiraya weeye lijumlatin jumlo jumladoo muqadaratin la soo qadara waa taqdiiru soo qadaridii darabtu zaydanaan garaacay darabtu waa garaacay walaa maxalla wax maxala liljumlati jumlada uma sugnaan jumlada almuqadarati lasoo qadara allatii jumlada hiya darabtu ah jumladan oo ah darabtu oo lasoo qadara maxalka craabkuma leh waxay ugu laaweyd liannahaa jumladaasu mustanafatu waa mid hadalka lagu bilowday walmustanafatu jumlo hadal lagu bilowdayna laa maxala wax maxala lahaa jumladaas uma sugnaanin fakadalika sidoo kale waxaa ahaday tafsiiruhaa midda tafsiirkeeda fasirayda waa la mid ayadoona maalka raabkuma le laa maala wax maala lahu uma sugnaan tafsiirka waa inamaa wax kale maahan laba labu ka dhigay mufasiradii mid waxa ay fasiraydaa macalka iraab ku leeyahay oo ayaduna iraab leh waa midda horreday ah iyo mid waxay fasiraydaa uusan maxalka iraab ku lahayn oo iyaduna aan maxalka iraab ku lahayn markaas taaniyaduu ka bilaabay warka xuu taaniyada usoo hormari Ah. wuxuu ku yidhi wa inamaa wax kale maahan qadama waa uu hormariyey abu cali shalubiin athani midka labaaduu hormariyey calal awali kii horu ka hormariyey muxuu uga hormariyey likownihi kowni hani haaniga ahaanshadiiso min suwar اlwifaaqi iswaafaqidda suwarkiisa uu ka mid yahay ah, waxyaala laisku waafaqsay uu ka mid yahay ilaa jumlo mufasiraha macalka ixraab kuma leh jumhuuraa tihi soo maahan abu cali ashalubiinna nuucan midaan haaniyada macalka inaysan exraab ku lahayn isna ogolyi marka waa laisku waafaqsan yahay bayna اjumhuur wa abi cali asharubin saas uu hormariyey wاlأwlu midkii horeeyey wa huwa awlku aladii waa midka limaa shayga tufasiruhu ay fasiraydo maxalun maxal uu usugnaaday kaasuu ahaaye naxw wاlأwlu midka horeeyey naxw khalaqnaahu wey mubtadii khabarka kuwaasa inta udhaxaydaana waa jumla muctarida walawalu midka horeeyey wa huwa awalku aladi ki weeye limaa kii tufasiru ay fasirayda maxalun maxal u sugnaadaye naxwu khalaqnaahu weeye min qowlihi tacaala xaalu ka ahaaday innaa annaga kula shay shay dhammaantiis shay innaa annaga kula shay shay dhammaantiis khalaqnaahu waa abuurnay biqadarin qiyaas iyo jaangoynaan ku abuurnay binasbi kula ayaa la akriyey fajumlatu khalaqnaahu khalaqnaahu jumladiisa mufasiratun waa mid fasirayda liljumlati jumlada jumlada almuqadarati lasoo qadara jumlada alcaamilu uu ku camal falaa liljumlati aan ka sifaynayna alcaamilida jumlada alcaamili uu ku camal falaa ficluhaa ficilkeedu fii kulli uu ku camal falaa alcaamili waa isim faacil ficlu waa faacilkeedii jumlada alcaamilu uu ku camal falaa ficluhaa ficilkeedu fii kula uu ku camal falaa wtaqdiiru soo qadarida innaa annagu khalaqnaa waan abuurnay kula shay shay dhammaantiis khalaqnaahu waa abuurnay fakhalaqnaahu fakhalaqnaahu waa mubtade yaa ila socda aduu ma ila socotaa fakhalaqnaahu waa mubtade aan kuleehay waana ficil iyo faacil mafcuul bih ficil iyo faacil mafcuul bihi maa mubtade noqda ya say u noqdaan معي كان حبضنا ايه يا ما قصد لفظه فهو اسم ما قصد لفظه فهو اسم صوت فورك هذا وحفانتين واي waxaad leedahay wataqdiiru soo qadariddu innaa annaga khalaqnaa waan abuurnay kula shay shay dhammaantiis khalaqnaahu waan abuurnay fakhalaqnaahu fakhalaqnaahu khalaqnaahuda almadkuur ir waaba laga sifayna inay isim tahay fiiri juml ma wax laga sifeeya juml maa mawsuuf noqota ma noqoto hadda fiiri almadkuuratu yaa laga sifayna khalaqnaahu baa laga sifayna maxaa yeele mufrad mubtadaa laga dhigta mufrad mubtadaa a laga dhigta fakhalaqnaahu fakhalaqnaahu khalaqnaahuda almadkuuratu la sheegay mufasiratun waa mid fasirayda likhalaqna ay fasiree khalaqnaadii hadda fiiri khalaqnaadaan waa jaranta laamta lasaa jere fiiri inay jaran tahay khalaqnaadii almuqadarati oo lasoo qadaray almuqadarati laga sifaynaya soo ma jeedi khalaqnaa way sidata laamta lagu jeri maxaa yaele maa qusida lafduhu fahuwa smun wamaa qusida lafduhu fahuwa calamun weliba waa calam waa macrifo maa qusida lafduhu fahuwa macrifo soo ma jeedi markaasu wuxuu yidhi fakhalaqnaahu fakhalaqnaahu khalaqnaahuda almadkuuratu la sheegay mufasiratun waa midii fasirayda likhalaqnaa ay fasireen khalaqnaadii almuqadarati oo la qadaray wa tilka taas taas bay aljumlatu jumlada jumlada almuqadaratu la qadaray fii mawdici rafcin god makaankiisay ku sugnaatay liannahaa jumlada muqadarada khabarun khabar weeye habar koli ina ina u sugnaaday hadda ina waa isim laamta laamtaasaaba lagu jera maa qusida lafduhu fahuwa smun waayo waa khabar ina fakadalika sidoo kale waxa uu ku yidhi marka haddaad ogaatay jumlada muqadaradaa inay maxalka exraab ku leedahay oo ay rafcisan tahay oo ay khabaru ina tahay mufasiraduna sidoo kale uu ku leeyahy warku waa intaas fakadalika sidoo kale waxaa ahaaday jumlatu khalaqnaahu jumlada almadkuuratu la sheegay takuunu waxay ahaaneen fii mawdici rafcin good makaankiis liannahaa jumlada mufasirada bixasabi ma shay qadarkiis ay ahaatay shaygaasoo tufasiru ay fasiraydo wa min daalika kaas waxaa ka mid ah maakii wa min daalika kaas waxaa ka ah oo ah jumle fasirayda mid maxalka exraab ku leh ah. wa min daalika miaalkaas hore waxaa lamid ah maakii maala uu ku miaalay bihi maaga ashalawbiinu min qowlihi qowlkiisa xaggiisa uga miaaliyey oo ku qowlay zaydun zayd alkhubsa mufihi yakuluhu cunaa markaas wuxuu ahaa zaydun yakulu khubza yakuluhu uu ahaa fayakuluhu yakuluhu jumlatun jumlo weeye jumlado waaqicatun dhacday fii maxali raafcin god makaankiisa liannahaa jumlada ya'kuluhu mufasiratun waa mid fasirayda liljumlati jumladeed jumladii almaxduufati la xadfay wahiya jumlada maxduufada yakulu wey wahiya jumlada maxduufadaahu yakulu weeye yakulu wey wahiya jumlada maxduufadaahu yakulu weeye wahiya jumlada maxduufadaahu yakulu wey alcaamili uu noo dhiga soo maaha alcaamilu aa la rabaa alcaamilu maxaa yeele waxaan ka sifaynayna yakuluda alcaamili qalad waxaa tidhaa yakuludaasoo alcaamilu uu ku camal falaa ficluhaa ficilkeedu fi lkhubsi uu ku camal falaa can nasba kordhig waxaa tidha whiy jumlada maxduufadahu yakul weeye yakuludaasu alcaamilu uu ku camalfalaa ficluhaa ficilkeedu ikhubz ikhubz ikhubz xikaayadiyaa la ilaalina ikhubz ayuu ku camalfalaa annasba kordhig wlmaxduufatu jumlada maxduufada oo yakulu ah fii maxali rafcin god makaankiisay ku sugnaatay cala lagu rafcinaa lizaydun ayna khabar u tahay واصل aصلku wuxuu ahaa زaيد زaيد yأkل الkبز cunaa yأkl waa cunaa فkذaلiكa marka tii maxduufadeed maxaan ogaanay i waxa wy maxduufadeed waa في maحaل rفcina calqabriya soo maaha khalaas midda madkuurada mufasiradana waa lamidu kuley wuxuu ku yidhi fakadalika sidaasoo kale waxa ah almadkuuratu midda la sheegay fiiriya haddeer nin maskaxdiisu dekitaan raba markaa aad ay u shaqaynaydo oo ila socda haye haye yunisa gacanta taagtay fiiri yunis allahu akbar la ufur fakadalika almadkuuratu fiiriya meeshaan jumlooyinka aan soo marnay midda ay tahay ad ii sheegay jumladan fiiriya fakadalika sidaasoo kale waxaa ah almadkuuratu mid midda la sheegay waa saas lahaa waxaa u sugnaaday maxalun maxal lahaa maxalun jumladaasaan rabaa ixraabkeeda inaad sheegto daad sheegi weydana ma ceeboobin waxaa la anaaba og wa inay adag daad sheegtana waa guulaysa ya laqbada miyaad mar ku laabtaa runtiis meesha laga raadina waa laqbada waxaan leenahay fiiriya wlmaxduufatu jumlada maxduufada fii maxali rafcin god makaankiisa ay ahaatay alkhabariyati qabarnimo lagu rafciyo lizaydun qabar ay u ahaatay walaslu asalku zaydun zayd yakulu khubsu cuna yakuluhu waa cuna weeye fakadalika halkaasuu ka bilaabana warku fakadalika sidaasoo kale almadkuuratu midda la sheegay ayaa ah lahaa madkuurada waxa u sugnaaday maxalun maxal haye yaa kusoo booday qof ay isku bixday ma larka haye ridon ha maya saas dadka o dhan waa fahmaayo ee jumlada jumlada maxalkeedaan raba jumlada maxalkeed haye maxamed ilaahay ha kuu siyaado cilmi iyo nuur maasha allah saas wey waa mufasira yay fasireen tanay fasirayda ka hor kadalika meesha tashbiihay fasire tashbiihay fasire fiiriya maskaxdiinu ha shaqaydo dhalaaliya maskaxda ah, si fog wax u fiiriya oo xoog badan ah, dad maqana joogayaal ha noqonina fakadalika sidaasoo kale almadkuuratu ahaatay halkay meesha layskaga shabaha fiiri marka lahaa maxal waa saasa iyadaa kuu fasireeda ah, meesha layskaga shabahayo kuu fasirtay waa macnaha la socda lahaa maxaluna u sugnaaday maxalko bixasabi ma kii qadarkiisa ahaaday tufasiruhu maakaasoo tufasiru ay fasiraydo midka ay fasiraydo maxalkiisoo kale leedahay wasadala wuxuu u deliishaday calaa daalika taxqiiqi taxqiiqaas bacduhum gobolkood gobolkood oo nuxaadda gobolkood ah oo shalubiin ku raacay wuxuu u deliishaday biqowli shaaciri faman qof alla qofkii naxnu anagu nu'minu aan ammaan gelino yabid waa barya oo iska hoyana walxaal huwa isagu aaminun uu aamin yahay ayuu barya waman qof alla qofkii laa nujirhu aanan badbaadin yumsi wuxuu ahaana murawacan mid la argagixiyey midna xaggeena laga argagixiyey ah, saasod faman qof alla qofkii numin numin ay ahayd faman numin saasuu ahaa markaasaa la xadfay ficilkii markii la xadfaa faacilkii banaanka usoo baxa waa damiirkii waajibka u asturaa jirnay naxnu ficilka nuunta lagu bilabo faacilkii soo naxnu ma ahayn soo waajib uma asturnayn ficilkii markii la xadfay a faacilkii iska soo baxa markaasu meeshii soo istaag ila awl isaga ku hoos gambaayey faman qof alla qofkii nu'min aan ammaan gelino saasaa leedahay naxnu la akrimaydo naxnu lama akriyo faman qof alla qofkii numin aan ammaan gelino numinhu aan ammaan gelino numinta dambayda afasira midda maxduufada ah. marka naxnudu midda maxduufada ay ku dhex jirta yabid waa baryaa walxaal uu baryaa oo habeenka iska hoyana huwa isagu aaminu uu yahay waman qof alla qofkii laa nujirhu aanaan badbaadin yumsi wuxuu ahaana murawacan mid la argagax bixi mid la argagax geliyey oo la argagixiyey minaa xaggeena laga argagixiyey qaabka loo deliishana waa kana wejhu daliili daliilka wejgiisa minhu beytka xaggiisa xaalu ka ahaaday ana numinhu mufasiru wuxuu fasiraa linu'min qabla naxnu naxnu ka hor xaalu yahay maxduufan xaal uu yahay mid la xadfay majzuuman xaal uu yahay mid la jasmiyey bimanna lagu jasmiyey nu'min oo naxnuda ka horayda oo maxduufaa oo majzuume ah oo manta ficlu shardigii dhammaaba waa ah, mantu waa ismu shardi ficlu shardigii ay jasmidaan maxduufa marka muminta meeshaan ku taallaa waxay fasiraydaa mumin ka horayda oo ficil shardigii ah oo jasmisan taasay fasirayda waay wuxuu ku yidhi wejhu daliil qaabka daliilka minhu beytka xaggiisa xaalu ka ahday wejhu daliilka ana numinhu mufasiru waa mid fasira linumin qabla naxnu xaala u ahaaday maxduufan xaal uu yahay numinta la fasira mid la xadfay majzuuman xaal u yahay mid lagu jasmiyey bimanta فahر jم jmhiya ka muuqday في الفiعل فicilka almadkuuri la sheegay wahuwa ficilka la sheegay minhu wey ficilka la sheegay oo meesha ku qoran minhu sow jmhi kama muuqdo marka taasaan waxay daliil cad noogu taa yidhaahdeen haddii mufasarku iraab leeyahay mufasirka raabku inuu ka muuqana mufasirku inu raab leey mufasirkuna inuu raab leeyahy haddii mufasarku raab leeyahy ma la fahmi warkaa waa yahay hoos inaad wax u fiiridu kaa rabaa hadhow waaya fadahara jasmu jasmiya ka muuqda fi lficli ficilka ficilka almadkuuri la sheegay wa huwa numinhu weeye numintaasoo almufasiru wa huwa minhu weeye numintaasoo almufasiru ufasira almufasiru aan leen almufasiru fasira lilficli ficilka fasira ficilka almaxduufi la xadfay wاlصlo asalku wuxuu ahaa man nu'min qofkaan ammaan gelino nu'minhu aan ammaan gelino saasuu ahaa asalku falamaa xudifa markii la xadfay nu'min barasa waa soo muuqday damiirhu damiirkiisii waanfasala waana socda awel damiir mutasilana waa ahaa maxduufna waa ah labadaas isku ahaa faacilku damiir mutasilana waa ahaa maxduufna waa ahaa oo macnaha mid madkuura maahayn mid madkuura maahayn waa mustatiru ahaayan raba mustatiru ahaa de maxduufa dhihine lama yidhaahda maxduufe waxay leedahay markii horeeto mustatirna waa ahaa mutasilna waa aha ila damiir mutasila dhammaan waa mutasil dhammaan damaa'irta oo mustatirka waa wada mutasil mar alla markii ficilkii la xadfay uu soo baadis oo soo muuqday munfasilna noqday laakiin wuxuu ku yidhi layskagama harin warkii qoladii daliilka u raadiyeen warkii abucali shaluubiin waa laga daba tegey wuxuu ku yidhi wa fii kullin mid kasta oo min amilati taxqiiqi taxqiiqa amiladiisa ka mida min albeyti wakayri ama beytkaan ha noqdo ama waxyaalo kalay keeneen ha noqdo dhammaan waxa ay taxqiiqa ku sheegayaan dhammaantood misaaladooda bushiya ku jira nadarun fiira ku jirta xoogaa bushiyaha ku jira wa fii kullin mid kastoo min amilati taxqiiqi ka mida min albeyti wakayri ama beytkaan ha ahaado ama kayrkiis ha ahaado nadarun bushiya ku sugan fiira ku jirta dib iskaga fiiri wey dudub ha u qaadane sababto ah adiga hal shay maskaxdaada ha gasho marka annaga ma waxaan ka hadlaynay mufrad mase jumlaan ka hadlaynay horta jumlo ma ka hadlaynay jumlada maxaa la ydhaha ma ficilka keligiisa la ydhaha mase ficli faacilka ficliga faacilka hadda waxa ay keeneen fiiri waa ficilka lafdigiisa nu'min ficilka lafdigiisa a jasmisan annaguna maba ka hadlayn waxaas waxaan ka hadlaynay jumlo maxalka ka jisinsan maxalna wax muuqda mabahanba soo ma jeedin marka waa kaana waxa ay keeneen mufrad wey marka intaas wey bushiga dhab mufrad la jismiyey keeneen waa kaasa wuxuu ku yidhi liannaha amilada ay keeneen tarjicun waxay u laabaneen cinda taxqiiqi sugidda agteeda ilaa tafsiiri mufradi mufrad la fasiridiis bilmufradi lagu fasiro intaasay u laabaneen waxa la fasirayena nu'min uu ahaa oo mfrada ficilka keligiisa ah, mfradka hadda maanta waxa loga jeeda kelimad keligeeda oon jumlo ahayn ah, waxaa lagu fasiraynaa waa nu'min ka dambayda oo ayaduna keligeed oo mfrada marka ficilkii lafdigiisa la jasmiyey maxalka inuu jasmisan yahay halkaa daliilka uga keeno yaa kuu sheegay maxalkaa jasmisan ah, lafdiga unbaad haydaa oo ficilkao keligiisa ah sidaasay noqota taxqiiqa لأnnahaa amilada ay keeneen tarjicu waxay u laabaneen cinda taxqiiqi sugidda agteeda ilaa tafsiir اmfradi mfrad la fasiray mfradka maanta kelima loola jeedaa mfrad la fasiray bilmfradi lagu fasiray wa huwa mfradka laguu sheegaya saa kuu sheegay si adan mfradka isimkaa ugu malayn markaasuu i wa huwa mfradka laguu sheega tafsiir ficli waa ficl lagu fasiray bificli ljumlati jumlo lagu fasiray maaha bijumlati jumlo jumlo jumlo lagu fasiray maaha maxaa u ah eh? wadalika dliilkaasu haabitu wuxuu ku sugnaanaa bidliili ظuhuuri اjasmi jasmaha muuqashadiisa dliilkiisa fi lficliyuu ka muuqday ficilka almufasiri wax fasira ficilka wax fasira waa kan jasmihi ka muuqday lafdigiisa lafdigaana jasmisan ee dhan iswadata maya lama hayo midada kale weli ana jumlaa taas horaa marka jawaabta dawada waa midaas hore midab dambe waa kubuuxsi waxba macna ma leh Ah, midda hore maskaxdaada ha gasho middan dambu ku dari doono waa ku buuxsi maahane maahan masalada muhiimka ah maaha masalada muhiimka waa ah midda hore wuxuu ku yidhi mideeda kale waliana jumlata ishtiqaale sideedaba jumlada ishtiqaalka laysad ka mid ma ahan min aljumali jumlooyinka allatii jumlooyinka tusamaa lagu magacaabo fi listilaax istilaaxa dhexdiisa jumla tafsiriya jumla tafsiriya jumlada oo ishtiqaalka oo madkuurada jumla mufasira wey shaki la-aan laakiin isilaax ahaan jumla mufasira marka la yidhahdo toddobada jumlad macalka xaal ku lahayn la timinadaa kuma jirto ah, saasuu kuleeyahy intaas way warkadhaw jumlada baabu ishtiqaalkaa shayga madkuurka waa mufasir maxduufkuna waa mufasir xaqiiq ahaan saas waad laakiin istilaax ahaan marka la yidhahdo jumla mufasira iyadu maaha ah, kuwo kalea loo jeeda ah, marka baabka iyaga baab aan hayna nala aadayeda waa intaasna waa loogu dara laakiin waxba baab kale maaha sababtoo ah middan lasked maaka xraab kuma leh oo baab ishtiqaalka ولأنa جuملة الاشتiقاaل جuملة الاشتiقاaل laysat ka mid ma ahaanin min الجuمل جuمlooyinka allatii جuمlooyinka tusamaa lagu magacaabo في الاصطiلاaح اصطiلاaxa dhexdiisa جuملة تفsيرية وin xasla haba ku soo xasilo bha جuمladaas aتفsير جuمlada اشtiقاaلyada تفsيرku haba ku xasilo oo xaqiiq ahaan xagga luqa ahaan تفsير waa ku imaana كama qاaل المصنiفu si ku yihi iبن هiشhاaم في المqن مqن لبيب can kuتب الأعاarib sida uu ku yihi aljumlaةu alkhaamisa dheh alkhaamisatu jumlada shanayda matniga fiiri alkhaamisatu jumlada shanayda alwaaqicatu waa mida dhacda jawaaban xalayt meel alla meeshaad ku aragto wuxuu yihi shee cbdullahi madoobe maadada waqaca waqaca yaqacu waaqic lafdigay rabta ha ku timaado ficilka maadiga mudaarica masderka isim faacilka midkay rabta ha noqoto isimka ka dambeeyo nasbisan iska xaalay adugu qaacido ka dhigo saasuu yii alkhamisatu warkiisuna abiye kama dhibcaan hadduu war kuu sheego waxaa la dhihi jiray damiir sheekh xuseen cadda kuu celiyey weligaa dib ha u raadin sheekh cabdullahi waa nuuxii wey dada wadaadada gobola mogtahay meelu wax kugu sheega wixii lama hubin dib aa wax ka imaanayo dadna waxay sheegayan waxay soo aad u soo dhalaaliyeen hubaan marka waa wax la hubaa isaga warkiisu alkhamisatu jumlada shanayda alwaaqicatu waa jumlada dhacda jawaaban xaalo ay jawaab u tahay dhacda lilqasami dhar jumlada jawaabulqasamka maxalka exraabkuma leh toddobada jumlada maxalka exraabka ku lahan yaa ka mid a jumlada jawaabulqasamka dhacda taasaa ka mid a wadaalika tusaale naxwu inaka adiga nabiga suubano la min almursaliina kuwa la soo diro rabbi soo diraad ka oo mursaliinta bacda qowli ilahi qowlkiisa ka gadaal xaal u haaday qowlkaanu yaasiin wlqur'aani qur'aankian ku dhaartu ilaah yidhi wowdaasa xarfu qasama waatana dhaartay wlqur'aani qur'aankiian ku dhaartay qur'aankii alxakiimi dilxikmati xikmadda u saaxiibka ahaa ee inaka lamursalmka inaka lamursalmka waa jawaabqasam jawaabulqasam wey iyo wa naxwu ina lakum inuu iniin sugnaaday lamaa taxkumuna wax alla waxaad xukunsataan bacda qowlihi tacaala xaalu ahaaday am lakum ma waxaa inii sugnaadeen aymaanu dhaaryaal dhaaryaalkoo calayna dusheenna ahaadeen dhaaryaalkaasoo baaliqatun gaarayda ilaa yowmi alqiyaama ah, ma dhaaryaalaa jiray oo ilaa qiyaamo gaaraysa ah, ballanyaal ama dhaaryaal ina lakum mar ballanaad haysateen iyo dhaar ina lakum inay idiin sugnaaday lamaa taxkumuna waxaad xukunsataan ma dhaaraad uhaysateen iyo ballan marka aymaanun wawaxa weya waa dhaaryaal waxaa kaloo la dhihi karaa cuhuud ah, cuhuud marka waa aymaan waa jamcu yamiin isagaana dhihi doono arki doonaa dhaaryaal wey marka waa bimacnaa cuhuud qiila waxaa la yidhi wa min hunaa sidaas daraaddeeda qaala saclab wuxuu yidhi laa yajuusu ma banaana waxa weya hadalkan wuxuu ka dhalanaa jumla jawaabulqasam noqotay maxalka icraab kuma leh mas'alo kale marka istitraadu raacsiye ah. mas'alo kale oo munaasaba meesha la leh ayadii maahan in la mucaaradayo ayadii waan la waa la sallim marka warkaa la soo socdaana war kale maan waxaa laleeyahay mar haddii la yidhi maxalka icraabkuma le jumlada jawaabulqasamka noqotaa khabar ma noqon karto ilaa khabar maxalka icraab ku leey soo ma haddii la yidhaha markaas yidhi jumladaanu waa abr mxarka اxraabay ku leedahay waana jawaabاqasr mxarka xraab kuma le waa isdiidayaanu kuley jumladii haddaan ogaana jawaabاqasr mxarka xraab kuma le khabar ma noqon karto ilaa khabar mxarka xraab kuleeyahy waa isdiidayaan warkaas soo ma jumladii in laydha hal mar jumladaan mxalka xraab kuma le maxaa yaele waa jawaabاqasr jumladaan mxalka xraabay ku leeda maxaa yeele waa khabar mubtadica ah ka dhalanaya buu yidhi saasuu yidhi marka jumlada jawaabqasr noqota maadaama aan ogaanay inaysan macalka exraab ku lahayn khabar ma noqon karto waa warkaas warkaas soo socdaa dhegayso qiila waxaa la yidhi wa min hunaa sidaas daraaddeed macnaha inaysan macalka exraab ku lahayn daraaddeed ah, inaysan jumlada jawaabulqasamkaa ah, macalka exraab ku lahayn darteed qaala saxlim wuxuu yidhi wa min hunaa wa min ajli daalika ah, isagaa sharaxaad ka doonta wax walba qaala saclabaa wuxuu yidhi axmed ibnu yaxya saclab wuxuu yidhi laa yajuusu ma banaana zaydun zayd layaquumana wallaahi waa istaaga oo istaaga oo istaaga ma banaano zayd waa mubtada mogta layaquumana waa jawaabulqasr ma banaan saasuu yidhi sababtu waa maxay liana jumlata jumlada jumlada almukhbara bihaa lagu qabray lahaa maxalu maxala usugnaaday jumlada qabarka dhexday maxalay leeda wa jawaabulqasamna laa maxala lahu maxal maleh wa rudda waa la ridiyey ina maaligaa ridiyey faclam ina maaligaa ridiyey ina maaligaa ridiyey sharaxaad ku arki doontaa wrudda waxaa lagu ridiyey acla biqowlihi tacaala waana tanaal waxaad diidaysa qur-aankay ku jirtaan miyadaan qur-aanka akrin wladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen wa camiluu sameeyeen asaalxaata acmaasha suusuuban lanubawi'annahum waa dejinayna dejinayna dejinayna wljawaabu ina maaligna waa loo jawaabo la dabagalay waa la dabagalay waljawaabu jawaab ama kii laga jawaabo qaalahu imam maali uu yidhi ana taqdiira taqdiirta asna maxaa loogu jawaabaya imam maali waxaa laleeyahay waxa jawaab ka dhacay ma ahan jawaabulqasamka kaliya ee waa ficluqasamka iyo jawaabulqasamka labadiiba waana kala duwan yihiin jawaabulqasamka keligiis icraab maxalka kuma leh iyo jawaabulqasam iyo ficilqasamkao laysku daraya icraab leh iska hor imaan maayaan haddii lagu yidhaha shaygan jus ka midu icraab ma leh ajزado dhaمcxaam male ka dhalame marka waxaa loogu jawaaba war hadda maslada la sheego laga hadlayo waxay ahayd juz inmal wuxuu yihi waa kana isagoo qabar noqday jawaab qasamka u yidhi soo maaha waxaa le war maya waxa qabarka noqday maaha jawaab qasamka kaliya ee waa ficlu qasamka iyo jawaab qasamkoo la isku daray labadii oo la isku daray wey intaasaa lagu leeyay laakiin warku wuxuu iskugu dhammaanaa sida ina maalig ina maalig waa biyo kama dhincan warkiisa naxwadu ayadu u dhammaana si u socdo ah, haba la hidiyo laakiin ayadaa lagu gebangebayna warka saclab ma uso ma socon doono waljawaabu jawaab amaa kii laga jawaabo qaalahu ina maali uu yidhi ana taqdiira waxay tahay wladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen wa camiluu camal faleen asaalixaati uqsimu bilaahi ilahay waxaan ugu dhaaran lanubawiano marka uqsimu bilaah iyo lanubawianama iswadataa a ah, khabar ah intaasaa macalka craabka ule leh wakadalika sidoo kale u ahaaday ataqdiiru fii ma miaalki ashbaha shabah dalika wax allo wixii miaal shabahana aayadaha qur'aan oo sidaana waa badan yihiin wadadaasaa la wada marsiina falkhabaru khabarku majmuucu jumlati اqasami almuqadarati jumlada qasamkoo lasoo qadaraa iyo wa jumlati اjawaabi jumlada jawaabka isku darkooda wey shayga khabarka falkhabaru khabarku majmuucu jumlati اlqasami dhaarta jumladeeda qasamka almuqadar jumlada almuqadarati lasoo qadara iyo wa jumlat ljawaabi jawaabta jumladeeda isku darkooda weeye jawaabka ah, jumlada almadkuurati la sheegay dheh laa mujarad ljawaab jawaabka keligiisa maaha waxa qabarka noqday bal intaan aan soo laqbayno sharaxana hadaad fahamtay matniga waa iska carabka marya aljumlatu jumlada jumlada alkhamisatu shanayda jumladoo mimaa kii ka mida laa maxala maxalaha usan u sugnaan alwaaqicatu waa jumlada dhacda jawaaban xaalo ay tahay lilqasami dhaarna jawaab u dhacda sawaaun isku mid weeye dukira la sheegaye ficlulqasami dhaarta ficilkeedii iyo wa xarfu xarfulqasam amase xarfulqasam in la sheego faqad oo kali ah am lam yudkara iyo inaan la sheegin saddexu kuu sheegay saddex dhimood waa isku mid in la sheego ficluqasamkii iyo xarfulqasamkii o in la sheego xarfulqasamkii faqad labo am lam yudkara inaan labadaba la sheegin oo ficluqasamkiina aan la sheegin xarfuqasamna la sheegin kii afraadu ka tegay xaashiyada kuugu daray fiiri wuxuu ku yidhi kaana yambaqii shanigu wuxuu inuu habboon yahay an yudkara in la sheego asuurata raabica suuradda afraad wahiya suuradda afraad maa idaa dukira waa marka la sheego ficlulqasam faqad oo aan xarf qasamka la sheegin marka maxay noqotay in labadaba la sheego in labadaba la xadfo in xarafka keliya la sheego in ficilka keliya la sheego afar aheed saddexu sheeg marka waxaa habbooneed inuu dhammaystiro miaalkeeda waa kana aqsama zaydun zayd wuxuu ku dhaartay la yaquumanna inuu istaagayo aqsama zaydun la yaquumanna <coughs> marka ir hadde ficilka keliya hala sheeg aqsama zaydun soo maha ka soco noogu celi kitaabka yaga sawaaun isku mid weeye dukira in la sheego ficlulqasami iyo wa xarfuhu am amase alxarfu xarafka in la sheego faqad oo kali ah am lam yudkara inaan labadaba la sheegin ficilkiiyo xarafkiiba falawalo mid ka horeeya oo iyadoo la sheegay ficluqasamkii iyo xarfulqasamkii naxwu uqsimu bilaahi ilaahay waxaan ugu dhaaranaa laafcalana inaan sidaas samayna oo sidaas samayna marka laafcalana wey jumlada aan maxalka ecraabka ku lahayn wani midka labeeyaan uwa iyadoo xarfu qasamka kaliya la sheegay naxw yaasiin wlqur'aan yaan ku dhaartay xarfu qasamkii waa wowda wlqur'aan aan ku dhaartay qur'aanka alxakiimi dilxikma xikmadda saaxiibka ah inaka la min almursaliin adiga nabiga suubano mursaliintaad ka mid tahay jumladaas marka inaka la min almursaliin maxalka exraabkuma leh bacda qowli ilahi qowlkiisa ka gadaal xaq loo haday tacala ila wuu sarreeya ilah ku qawro yaasiin walqur'aan iyan ku dhaartay qur'aankii alxakiimi dilxikmati xikmaddaw saaxiibka ah wahaalisu midkii saddexaad oo ayadoon ficlu qasamna la sheegin xarfu qasamna la sheegin laakiin dhaarta meeshaa laga fahmaya kii saddexaad naxwu qowlihi waa ilahay qowlkiisa oo kale tacala ilah wuu sarreeyaa ilah uu ku qawray ina lakum inuu idiin sugnaaday lamaa taxkumuna waxaad xugunsataan bacda qowlihi ilahi qowlkiisa ka gadaal xaal u ahaday tacala ilah waa sarreeyaa am lakum gaalo ma waxaa idiin sugnaadeen aymaanun dhaaryaal dhaaryaalku alaynaa korkeenna ahaadeen dhaaryaalkaasoo baaliqatun gaaraysa ilaa yowm اqiyaamati maalinta qiyamaha intii laga gaaro ina lakum lama taxkumuun inaad leedihiin waxaad xukunsataan ma dhaarad u haysataan ilahay baa idinkugu dhaartay wlaymaanu jamcu yamiin wey hadda fiiri am lakum aymaanu alaynaa baaliqatun ilaa ywm اqiyaama ma xarfu qasamaa ku jira mase ficlu qasamaa ku jira midna kuma jiro laakiin dhaartii waa laga fahma meesha aymaanu taasa laga fahma ah. wuxuu ku yidhi wal aymaanu jamcu yamiinu weeye wa huwa yamiinkuna bimacna qasami qasamuu la macnaya wa naxw waxaa la mida ah. wadkur sheeg nabiga subano id wakti akhad allahu ilaahay uu qaaday miisaaqa ladiina kuwii ballankoodii lagu kalsoonaa miisaaqaasa dhaartiya miisaaqa ladiina kuwii ballankooda lagu kalsoonaa uu tur kitaaba kitaabka la siiyey fiiri marka fiiri xarfu qasam lama sheegin ficlu qasam lama sheegin laakiin dhaarti waa la faa'iidaysa waa kana jawaabtia ka daba martay latubayinunnahu waad caddaynaydaanoo caddaynaysaanoo caddaynaysaa linaasi dadka lianna akhda almithaaqi maxaa yeelay ballanka la qaadidiisu bimacna alistixlaaf dhaarinuu la macnayey dhaar dalab ayuu la macnaya istixlaaf waa waxa weeyaan dalabulxalif qiila waxaa la yidhi wa min hunaa ey wa min ajli ana aljumlata jumlada jumlada alwaaqicata dhacday jawaab alqasam laa maxalla lahaa inaysan mahal lahayn daraaddeed qaala wuxuu yidhi jumladaas inaysan mahal lahayn darteed qaala wuxuu yidhi axmed ibnu yaxya saclab wuxuu yidhi laa yajuusu ma banaana an yuqaala in la yidhaahdo zaydun zayd layaquumanna waa istaaga zaydun mubtada iyo layaquumanna oo jawaabulqasama ma isqaba karaan u leey layaquumanna khabar ma noqon karto calaa ana yaquumanna in lagu yidhaahdo calaada halkaad ku taclujina yuqaal calaa an ana layaquumanna layaquumanna khabarun khabar intayna lagu yidhaahdo can zaydun looga qabraa maxaa yeelay lianna aljumlata jumlada jumlada almukhbara bihaa lagu qabray lahaa maxalun maxala uga sugnaaday min alixraabi wa jawaabulqasami jawaabulqasamna laa maxala lahu maxal uma sugnaan fayatanaafayaani waa isdiidaya saasuu yidhi warudda waa la ridiyey qowlu haclab waraadu shiiqa ridiyey lahu haclab ibnu malikin waa ina maali qaala ina maalik wuxuu ku yidhi fii sharxi tasiil waqad warada waa soo arooray asamaacu maqal bimaa shay la maqlo manacahu u diiday saclabu saclab wixii uu diiday ayadoo la maqlayaa lahaya waaba la maqlayba waaba la maqlay waaba dhacdayba see u diida waqad warada waa soo arooray asamaacu maqal bimaa shay la maqlo manacahu u diiday saclabun mi oo ah maxay ahayd wixii uu diiday oo min wuquuci jumlati jawaabi اlqasam bm madaasa la raba inaad bayaanido wixii uu diiday horta ay ahayn aad fahamto wuxuu yidhi waqad warada waa soo arooray asamaacu maqal bima kii la maqlo manacahu uu diiday saclamun oo min wuquuci jumlati jawaabi اqasam jawaabulqasam jumladiisa dhicidiisa ah maagu khabaran kabar uu dhaco khabaran khabar xaalu yahay uu dhaco wاstashhada wuxuu u daliishado shaahid uga dhigtay ina maalig ina maalig weeye wاstashhada wuxuu markhaati uga dhigtay lahu liwuquuci jumlati jawaabi اqasmi khabaran lahuda waxaad u celidaa wuquuca wuquucaad u celinaya wstashhada wuxuu shaahid uga dhigtay ina maalig lahu wuquucaas biqowlihi tacaalى wاladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen wacamiluu camal faleen aلصaalixaati lanubawianahum wallahi waa dejinayna fajumlatu lanubawianahum jawaab اqasmi waa jawaab اqasm whiy jumladaasuna khabr ldin aldina khabarkeediina waa aladina mubtadana khabarkeedii wey so ma jeedin wljawaabu jawaab hadeer ina maali haddana loo jawaaba iiri wljawaabu jawaab ama hadal laga jawaabo qaala bnu malikin uu yihi ana taqdiira taqdiirtu wladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen wacamiluu camal faleen aلصaalixaati uqsimu bilah ilahi waxaan ugu dhaarana lanubawianahum inaan dejinayn saas weyaa l taqdiirtu oo waxa khabarka noqday maaha jawaabulqasamka keliya ee waa ficluqasamka iyo jawaabuqasamka iswata saasaa laleeyahy saasaa lagu jawaaba wakadalika sidaasoo kale u haday ataqdiiru taqdiirtu fii ma misaalkii ashbaha shabaha tarkiib kastoo shabaha saasaa lagu jawaaba wakadalika sidaasoo kale ataqdiir u ahaaday fii ma misaalkii ashbaha shabaha dalika misaalkaas oo min naxwi qowlihi tacaala ah waaba kan kii shabahay oo min naxwi qowlihi tacaala ah waladiina dadka jaahaduu jihaadeen fiina fii xaqina annaga xaqayga ku jihaado ku dadaalay lanahdiyannahum wallahi waa hanuuninaynaa oo hanuninayna oo hanuuninaynaa subulana wadooyinkeenna raalliahaanshaheenna lagu gaaro aan wallahi ku hanuuninaynaa faalkhabaru khabarku fi lxaqiiqati sida dhabtaa huwa majmuucu jumlati اlqasami dhaarta jumladeeda jumlada almuqadarati lasoo qadara wahiy jumladaasu uqsimu bilaahi weeye wahiya uqsimu bilaahi weeye iyo wa jumlat ljawaabi jumlada jawaabka weeye jumlada almadkuurati la sheega wahiya uqsimu bilah wahiya uqsimu bilah wahiya uqsimu bilah maxay dhacday maxay dhacday wahiya uqsimu bilah ya eh? haye mufasiro w haye cabdal maxay kala dhex gashay muctarido wey arrintiisa maxay kala dhex gashay maxay kala dhex gashay macduuf iyo macduufu calayhi maskaxda ka shaqaysiya a ah, xoog uga shaqaysiya maskaxda qaybaad ka shaqaysida maskaxdaadi waayah faalkhabaru khabarka fi lxaqiiqati sida dhabta ah huwa khabarku majmuucu jumlati اlqasami dhaarta jumladeeda jumlada almuqadarati la qadaray wahiya jumlada muqadarada uqsimu bilahi weeye iyo wa jumlati ljawaabi jawaabka jumladiisa jumlada almadkuurati la sheegay intaas isku darkooda wey qabarku wahiya midda madkuuradaana la nubawi anahum weeye iyo wala nahdiyanahum laa mujaradu jumlati ljawaabi jawaabka jumladiisaoo kaliya maahan qabarku faqad oo kaliya falaa yalzamu marka ka laazima atanaafi isdiidid taas waxaa lagu ridinaya horta saxla waxbaa isdiidayadii isdidid ma jirto id ciladu waxay tahay laa yalzamu ka laazimi maa min cadami maxaliyati اljuزءi jus maxalkiis weynta la waayo cadamu maxaliyati اlkuli dhammaan maxalkiisa icraabka in la waayo kama dhalanayd haddii eh, shay ajzaa badan leh jus ka mid ah icraab loo waayo maxalkiisa ajzaadoo laysku daray icraabkeeda in la waaya ka dhalama ma ka dhalanayo haddii lagu yidhi jawaabuqasamku icraab ma leh ka dhalan maydo ficlu qasamka iyo jawaabuqasamka la isku daro icraab male ka dhalan maydo intaas wey id waxay tahay laa yelzamu ka laasimi ma ka dhalan maa min cadami maxaliyati اljuzi juz waa jawaabuqasamka juz maxalkiisa weynta la waayey oo la yidhi juskaasu maxalka icraabkuma leh ka dhalan oo ka laasimi maa cadamu maxaliyati اlkuli dhammaan maxalkooda in la waayo icraabkiisii haada kasu taqdiiru kalaamihi saclab hadalkiisii taqdiirtiis weeye huna halka saclab hadalkiisa saasaa loogu awila halal ina maaligow saasaa loogu awila loogu luqluuqa laakiin warkaasu ma socaayo xataa khaalidoo u luqluuqaayo inuusan socayn ogye marka khaalidkiyaa ku laabtay fiiri isagaa ku laabana wuxuu yidhi waqaala khaalida dhaha waqaala khaalid wuxuu yidhi waqaala waxaad tidhahda cafwa waqaala ibnu hishaam filmuqni wuxuu ku yidhi aalib warkii uu sheegay kama harin sababtoo warka in laga daba imaanayo ogya mogtahay ibnu hishaam warkiisiio qoraxda kacabuu keen marka arrintoo dhan waay udhamaana tan waxay u dhammaanaydaa tan ina maali iiri wa qaala ibnu hishaam wuxuu ku yidhi fi lmuqni mas'ala haadihi tanu masalatu waa masalo waa xuwanya masala uu yidhi wuxuu yidhi qaala faclab wuxuu yidhi laa taqacu dhicme jumlat lqasami qasamka jumladiisu khabar khabar xalayta ma dhacdo faqiila waxaa la yidhi fii tacliilihi warkiisa la cilayntiisa qola u cileeyeen saclab warkiisii waxay yidhaahdeen tacliilkii lianna naxw laafcalana oo kale laa maxala lahu wax maxala uma sugnaan faydaa buniya haddii lagu dul dhiso calaa mubtadayn mubtade oo faqiila la yidhaahdo zaydun zayd layafcalanna waa samaynaa saara lahu mawdicun mawdica uga sugnaana xagga icraabka walaysa tacliilkaasuna bishayin waxba maahan ku tacliilkaas ay sheegeen waxba qiima male ah, wax qiima male su sababtuna waa tana inuusan qiimo lahayn tacliilkaas ay u celeeyeen walaysa huwa tacliilkaas oo ay yidhaahdeen fii tacliili waxaa la mogtahay laafcalanna waxaa la maxalka xidhaaf kuma leh haddii mubtada la dul saaro inta mubtada laga hormariyo lagu dul dhiso maxalka exaab ku yeelane marka waa isdiidaya ah, wuxuu ku yidhi walaysa tacliilku bishayin shayna maahan lnahu aclab aclabaad u celina liannahu haclab inamaa wax kale maahan manaca wuxuu diiday wuquuca alkhabari khabar inuu dhaco jumlatan xaaluu yahay jumladoo qasamiyatan dhaar loo dhiso sideedaba jumlo qasamoo dhan uu diiday inay khabar noqoto fiir isagaa sii caddeeye laa jumlatan hiya jawaabulqasama maba diidanaba jumlada jawaabulqasamka keliya maba diidana ee jumlo qasamahoo dhan uu diiday haddaa rabto ficilqasamka iyo jawaabta isku dar maba ogolaba fiiri لأنه ثعلب inamaa wax kale maaha manaca wuxuu diiday وuquuca الkhabri khabarka dhicidiisa jumlatan jumlo xaalu yahay jumladoo qasamiyatan dhaar loo dhismeeyey laa jumlatan jumlo ma diidin jumladoo hiya jawaabulqasam ah wa muraaduhu ujeedadiisuna ثaclab waxay tahay ثaclab hadalkiisa wuxuu ula jeedaa markuu leeyahay laa taqacu jumlaة الqasmi khabaran marka uu leeyahay أna الqasma qasm iyo wa jawaabahu isku dar laa yakunaani khabra saasuuba ujeedaaba saas ujeeda ibnu shaam ig ciladu waxay tahay yuu yidhi laa tanfaku ka suuli mee oo kama faka karto kama furmi karto laa tanfaku kama furfura karto ixdaahumaa midood can اlkra midda kale jawaabulqasam iyo ficluqasam lama kala furi karo lama kala furi karo intaas waa waki oo uu yidhi oo uu yidhi waxa weya acl wuxuu yidhi ig ciladu waxay tahay laa tanfaku ma furmaydo ka suuli me ixdaama midood can ukraa midda kale wa jumlaة fiiri marka waxaa radiyey markaa ibnu hishaam ibnu hishaam wuxuu ku radiyey warkii aad diiday saclaba waa kana iyadoo aan qof inkiri kara la arkin marka warkii o wuxuu iskugu dhammaaday tii ina maali soo ma jeedid waa kana وجملة القaسم واljawاabi jawaabka iyo qasamka labadiisa jumlo jumlada oo فiclu qasamka iyo jawaabka labadaas jumlo وajumlaة الqasmi واljawaabi yumkinu waxaa suurtagal ah an yakuuna lahumaa labadooda in u sugnaado maxalu ma wadalika tusaaleyna ka qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale qaala زaydu zayda wuxuu yidhi uqsimu waxaan ku dhaaranaa la afcalanna inaan samaynaa samaynaa kada uqsimu qaala zaydun waa ficli faacil soo maahan uqsimu waa ficluqasm laafcalanana waa jawaabulqasm soo maahan fii maxali nasbin soo maahan maqul qowl jumladan oo ficluqasamka uqsimu ah iyo jawaabkeedu waa maxay fii maxali nasbin maqul qowlin waa tanaawil iyadoo maxal oo qof inkiri kale la arg maba fadhi karo sidaanu carabi ma marka wuxuu leeya warka saclad isaga tacliil male waxba yaan loo cilcilayn warkaas ciladiisu soco maydo wallahu subxaanaه wa taعalى aclam wslى اllah وsلم وbaarak عalى nabiyina mحamed